الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تحبه وترضاه وبعد waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala inaan wax ka tilmaamo mowduucan u bixiyey ta'amulaat fii mustaqbal aljaaliya الsoomaaliya fi اlgarb wuxuu ku saabsanaan doonaa mowduucaasi inaan u fiirsanno ama se aan odorosno bulshada soomaaliyeed ee soo barakacday soo guurtay debadda degtay iyo mustaqbalkeedu siduu u ekaan doono mustaqbalku waa qayb oo alla og subxaanaه wa tacaala laakiin waxaan adeegsan doonnaa waxyaabaha wax lagu baxsiyo ee lagu sameeyo bal in wax laga saadaalin karo markaan erayadan tilmaami doono waa ra'yi qof ka mida ah, dadka ku nool qarbiga ee jaaliyadda ka midi waa ra'yi inuu sax yahayna dhici karto inuu seegseegaana ay dhici karto waxaan ugu talagalay inaan soo bandhigo waxaan dhibta u arki karo iyo waxaan xalka u arki karo laakiin waxaan ugu talagalay inay noqoto su'aal aan maskaxdiinna dib ugu soo celiyo oo ah inuu mujtamaca kan ku nool galbeedku ee soomaaliyeed in badan uu fakero in badan uu indhaindheeyo in badanuu isku dayo siduu jiritaankiisu u sugmi lahaa waxaa mawduuca mu'tamarkeennu ahaa sida loo badbaadinayo wasaa'il inqaadilumma qaabka loo badbaadin karo ummadda waxaan rabaa inuu markaasi jaanibkani noqdo bal sidee loo badbaadin karaa kuwan dabadda jooga aan marka koowaad su'aal ku bilaabo dadka xaggan joogaa miyuu noqonayaa ma guurayaa waa su'aal in badan soo noqnoqota waxaan leeyahay dadka halkan jooga ee galbeedka soo degay inta aanan ka warramin degitaanka galbeedku miyuu bannaanye mise ma bannaana waxaan ka warramayaa waaqicu iyo siduu eeg yahay waxaynu leenahay markaas jaaliyadda soomaaliyeed ee galbeedka deggan afkaarteeda marka la ysku daro waa saddex kooxood kooxda koowaad waxa ay habeen iyo maalinba ku riyoonayaan oo ay rumaysan yihiin in la noqdo in meesha tan laga tago waxa ay tilmaamayaan meeshan joogitaankeedu inaanay mustaqbal lahayn ay ku qanacsan yihiin waxay ku qanacsan yihiin inay noqdaan laakiin kooxdaasi ma badna waayo markaan indhaindheeyey dadka su'aal baan weydiiyey dad badan ama aan indhaindhayn ku aagay ah inaan qofka weydiiyo bitaxdiid goormuu rabaa inuu noqdo marka uuse maxay hela buu rabaa inuu noqdo dadka inta ugu badan le waxaan ka arkay inay rabaan inay noqdaan marka ay jawaaska waddanka qaataan baasaboorka markay helaan iyo marka ay waxoogaa urursadaan su-aasha isweyddiinta le waxay tahay hadduu qofkani ku qanacsan yahay inuu noqdo oo uu guuro oo uu galbeedka iskaga tago muxuu u sugayaa baasaboorkooda muxuu ku falayaa wuxuu rumaysan yihi halkii soomaalidu maxay odhan jireen lugna diriir ugu joog lugna baqa ugu joogtii waxaanu mudma'in ku ahaynoo ku qalbi samayn meesha uu ku socdo meeshii u degi lahaa ayaanu ku qalbi samayn tanna wuu ka go'ay meel dhexuu markaa lalmanaya laakiin horta waa ka go'aan inuu tijaabiyo inuu tago inuu tijaabiyo waxaan si arkay in badani inay soo noqotay waa jiraan afraad kaga dhabeeyey inay tagaan aan soo noqon laakiin in badan oo ama ninku tegey ama ninkii yar gabadhiiba israaceen ama dadkii wada guureenno oo soo noqotay baa jirta kooxda labaad ama daa'ifadaas mooyaane daa'ifada ku xigta waxay arkayaan yacni kooxdaa hore mowqifkaasay taagan yihin waana laga yaabaa xataa environmentku inuu raad ku leeyahay oo markuu xaggoo tegay environmentkan uu bartay ee nabaddan iyo lacagtan iyo waxbarashadan iyo waxaan wada socda inuu waayo dabeetana adkaysan kari waayo kooxda labaad waa kooxda dadku ugu badan yahay bulshada galbeedka degani waa kooxda ay ugu badan tahay kooxdani waxay rumaysan tahay waxaan ku tilmaami karaa inayen taa'ifatu tamani waa koox yididiile ku nool iyo riyo kooxdii hore camal bay isku daysa ama howhirgalo ama yuu hirgelini laakiin kooxdani maaha kooxda camalka isku dayaysa qadiyaddaasi uma socdaan camaliyan xagga maskaxdase way ka dareensan yihin kooxda tani waxay dareentay dhowr shay koow oo dadku wada dareensanya alghurba waxay dareemeen qofku dhul aanu lahayn ku noolaanshiyihiisa dhibta ka timaada waxay dareemeen baa laga yaabaa alcunsuriya nooc min alcadaadis iyo rasiisim lagu wado waxa ay dareemeen baa laga yaabaa tafasukh ilawlaad carruurtii iyo reerkiioo ka burburay iyo ninkiiyo gabadhiioo isdilay iyo carruurtiioo aan gacan ugu jirin iyo dhib badanoo haysata waxa uu dareemay halkan aanu waxba ka ahayn bulshadan markuu isku qiimeeyo uu yahay abaqa almambuuda abaqadii la tuuray inuu yahay oo maaha nin nafle marka bulshada tan lagu eego intaaba wuu isugu sheekaynaya wuu ku qanacsan yihi laakiin daa'ifo camaliya maaha intaasba waa xaqiiqo uu taabtay oo cidi uga warrami mayso mase raba inuu ka baxo waa dadku dhanka ay ugu badan yihiin waa dadka inta ugu tirada badan leh markay intan oo dhan garteen waxay kaga soo hadhay markaa inay ka sheekeeyaan una ka warramaan fii majaalis alkhaasa aw alcaama ama meel walba baroordiiqdun baa jirta oo waa laga sheekaynayaa dabaqadaasi waxaa laga yaabaa inay u arkayaan wakhtigan ay iminka nool yihiin inaanay waxba bal aan eegno mustaqbalkiiyo wuxuu noqdo ilaahay baa hagaajintaas u taagan yihi dabaqada saddexaad oo iyaguna koox yar ah aan weli badnayn wakhtiga hadda la joogo waa koox aan ku qanacsanay inayna noqoto waa koox ku qanacsan iyagu meeshan inay barwaaqiya nimcatay waa koox ku qanacsan waa طaa'ifa yacnii munhazima daakhiliyan xadaaradda reer galbeedka la weynaatay waa koox laba qaybood miduuna dad markii hore iskaga kobcay meel baadiya ama meel xadaarada iyo waxaba ka fogo waxaan markay arkeen un dawakhay amase dad asxaabu shahawaatah oo xoriyat اlkhumuur xoriyat الtacari xoriyat الdisko xoriyat cadam اlxayaa cadam yacnii wax wada xorriyaad la yidhaahda buu helay oo halku aanu ka heli karin de sida daraaddeed wuxuu isagu injoy garaynaya wuxuu ku faraxsan yahay inuu halkan joogo wuxuu u arkaa fursaba inay tahay uu ka faa'iideeyo oo furso hore u soo dhaaftay ama aanu xaggoo ku helaynin ayuu u arkaa waxaan leenahay طabaqaadka mujtamaceennu saddexdaa kooxood baynu nay famalxal haddaba waxaa aada u habboon intaynan xalka raadin inaynu fahamno waxyaabaha waaqicu uu yeedhinayo horta inta tegi karta iyadu ku wada hadal ma leh ama gurrimaadku ka dhabye ama ku qanacsan inay tagto inay meeshay dad ku noqon lahaayeen qabtaan laakiin dadka inta ugu badani waxa ka muuqata inay joogayaan sababtu waxay doontaba ha noqotee hadduu kaasi yahay waaqaca aan layska indhaqarin karin waa inaynu shay ogaannaa shaygaynu u baahannay inaynu ogaannaa waxa weeyaan mutaطallibaat اlcayshi fi اlgarb halkan haddii la rabo in la joogo waa inaynu garannaa waxa uu u baahan yahay si halkan loo joogi karaa waa inaynu daraasaynaa waxaa laga yaabaa uun inagu daraasadeennu inay ku siman tahay un oohinta waa ka sheekaynaynaa ka sheekaynaynaa markaynu dhoofnay meelahaa tagnana qofku markuu ku idhaa ah, galbeedka ka warran weli maan arag qof wax kale ka sheegaya qof dhibteenna taxaya mooyaane carruurtii baa naga tagtay kambaasidan yaala meeshana waa caynka wax allaaliya wax mashkiladana haysatuunbuu u akhriya laakiin dee dadku kama dhegaystaano ila isba ka iman waaye way ka daba yimaadaanu mar haddii intaad ku akhrido adiga uu jeebka kugu jiro tikirkii iyo baasaboorka aad soo dhoofayso haddana cidina kaa dhegaysan mayso illaa waxaan hadday dhab yihiin waad ka joogi lahayd uu kaasoo daba duulaya isaguna waxaan leenahay mawduuca kan uma baahna canaan badan oohinta iyo canaantu waa طariiqaة اlcaajisiin baa la ydhahaa waa qaabka dadka aan waxba qaban karin ay adeegsadaan qofku goormuu ooyaa dee markuu tamarta kale waayo yacnii ilmuhu hadduu wax iska dhici karayo ma ooyo u dagaalamaa laakiin marka uu waxba iska dhicin kari waaye uu isdhiibo ayuu ooyaa oohintani waa nooc min atanafus inuu yaro nafiso un balaatan shucuurkiisa waxaan inuu ka sii yaro daayo u yaro nafiso waxaad mooddaa dadku intay isdhiibeen oo kale hadalbadnidan ceebta meesha la akhrinaya waa nooc min atanafus un bal in la yaro nafiso oo layska sii yaro daayo hadalka sida daraaddeed waxaan leeay waxaynu u baahanay daraasa daraasadaasi waxaan ugu horraysiinayaa dhowr shay kow meesha bini aadamku uu degaa maaha had iyo goor holo environment yacnii meel firaaqa lama dego meel kastoas idhaha degdeg baa deggan nolol baa ka jirta ceesh baa ka jira waa inaad fahamtaa markaa meeshanaad rabta inaad degto waxaa jira waxay yidhaahdaan culammadu tasaadum ilxadaaraat iska horimaatinka imaatinka dhaqamada iyo xadaaradaha aan islahayn hadday kuwaasi kulmaan maxaa dhaca saddex koo saddex mid unbaa dhaca baa la yidhaahdaa markuu qofku yimaaddo bulsho aanu la dhaqan ahayn oo la diin ahayn oo la caqiide ahayn oo la aragti ahayn oo waxba la ahayn saddex mid unbuu noqdaa qola waxay tidhaahdaa wax walba noo waa naay buu taagan yihi solution kaloo haystaa ma jiro inta badanna waxay u badan yihiin qolada dhaqankiisi iyo diintiisi iyo wixiisii uu rumaysnaa rumaysan laakiin aan garan karin dadkan siduu ula macaamilo ama se aan garan karin fahmi karin jaanibkan kale waxa uu xidhiidhka ka dhaxayn karaa wuxuu yahy dabeetna wuxuu ku mintidaa war waar ayay ku seejinayno nimanka albaabka ka xidho habaarqabayaashaas iyay ku dhaafinin halkaage albaabka ka xidho wax kastoo xaggooda ka yimaadda naay unbuu kaga jawaaba carabtaadu saan ma yeelaysaa may ma weyddiiyo waxaa la yeelayaa muxuu yahay iyo maxaa la qabanaya toona waa may buu isagu taaganya adugu waxaan ma qabanaysaa may qoladan wax ma laga qaadanaya may waa may waa kuwa iyagu ku tilmaamaan reer galbeedku isolation buu galaa bay idhaahdaan wo xabs infiraadi ayuu isku xidhaa qofkan naayla ahi isaga dhib baa haysato isagu naydaasu ku dhinta laakiin dee nay tarbiye ma noqotee kooxda ka dambaysa albaabkay furtaa ila nay tarbiya maaha may may maaha tarbiyo kooxda labaad waa koox laba qolo isugu jirta oo labadii qole aynu soo sheegnay baa laga yaaba inay isugu jiraan in badanoo ka midi waa koox imaa jabtay oo caqliyan u burburtay oo isidhi war nimankaa dayaxa gaadhay ee daanaha dhaadheer dhistay ee dhulka hoos maray malaa wixii ka yimaadaba oo iska khayruuna hala raaco dhibna ka arki mayne mayneeh oo nafsiyan u jaban amase oo sababulcajs sababuljahli uu ku wado amase waa koox tamar darraysay markaad tidhahdo war maxaa dhacay wuxuu leeyahay dee maxaan yeelaa kale ilmihii maqli waa kanii maqli waa waxaan cayn ka noqday kama raalle aha laakiin taladiisi wax weeyaan dee maxaan kale yeelaa yacni waan ku qasbanay marka haddii la yidhaha halkaa ilmuhu ha tago ha tago waxa hala qabto hala wax walbuu iska samaynaya uma samaynaya qanaaco uu ku qanacsan yahay laakiin wuxuu samaynayaa cajzi uu cajsi galay oo tamar gabay oo uu isleeyay waxba ma qabsan kartid dabeetana waa yaalayaal kuwaasi yaa yaa wax waliba weeyaan waa kuway gaaladu yidhahdeen assimulation way milmaan qolada milanka kooxda saddexaad bay yidhahdaane xadaaraadku markay isu yimaadaan waa kooxda isku dayda bay yidhaahdaan altamxiisu bayna alxaqi waalbaatil inuu qofku isku dayo inuu kala saaro xaqa iyo baatilka waayo xaqu meel kasta u ka yimaadaa in la qaataa waajiba walow min ashayطaan shaydaankii abu hurayra aayad kursiga u sheegay muxuu nebigu ku yidhi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay isagoo beenaala ah yacni alxaqu xaqu an yutabac laakiin si ay taasi u dhacdo kooxdani waa inay noqotaa koox ahlulcilmiya waa inay noqotaa koox hawaabit leh muctaqadaad sugan oo ilaa iyo gumadda galay oo aan ka fuqaynin koox wadata waa inay noqotaa koox miisaan haysata waxay wax ku qiimayso markay wax qaadanaysa ama wax ka tegayso waxay haysaa waxay wax ku qiimayso waa inay noqotaa koox daraasa samayn karta wax baadhi karta kooxda tan waxa u asala atafaahum waxa la yidhaahdo haa iyo maya intaanu ku jawaabin wuxuu isku daya horta inuu waxa fahmo waxaan inuu fahmo ayuu isku dayaa sida daraaddeed wuxuu taagan yahay isagu wixii xun dhan kasta ha ka yimaadaana in la diido wixii wanaagsani dhan kasta ha ka yimaadaana in la aqbalo waana kooxda nolol dhaban noolaan karta haddii ay meel degganaanayso waayo labada kooxoodee hore kooxidda iyadu way jabtay oo way isdhiibtay kooxdii isxidhxidhayna jiilka dambe ma xukumi karto eeyana ooduu jebinaya laakiin kooxda tani waa koox istimraariya samayn karta jiritaan bay sii samayn kartaa qadayadaasi marka hore waa inay agteenna iyaduna noqotaa shay aynu fahmno arrin labaad baa u baahan markaa inaynu fahmno iyana arrinta labaad ee u baahan inaan fahmnaa waxay tahy mar haddaynu dhi waxaynu u baahannay faham noloshan inaynu wax ka garannaa xaqaa'iq horta inaynu garanno marka ugu horraysa kow xaqiiqada koowaad waxay tahay waa inaynu fahmnaa mujtamaca inaynu taari ku nahy annana taari'uuna calaa hada almujtamac qolo ku soo darriday inaynu nay waxaan uga jeedaa laynama casuumin inta casuumad laguu fidiyey dabeetana maad imanoo xuquuqda noocaasiyo ma lihi wuu yaryahy qofo midharhka meelaha laga soo qaato wax kastaba dheh ee guriye qolaa baabiisay qolaa caynkan dheh adigu adoo iswadaa timi fadal cidi kuma odhana adoo iswadaa timi oo qaylinaya dabeetana waad isdhiibto waa lagu yeelay maadaama adigu aad qaaric tahay waxaad timi mujtamac organisid ah mujtamac dhisan baad u timi qaanuunkiisii dhaqankiisii hiddihiisii ujeeddadiisii meeshuu u socday mujtamac dhan oo kaamila ah oo meel u socda ayaad soo dhex gashay waxaanad rabtaa markaas sidee inaad la noolaato sida ka muuqata markaa waa inaad fahamtaa mujtamaca kan kow qadiyadda labaad waxay tahy waa inaan garannaa qiyaaska qaldan joojinna qiyaaska qaldani muxuu yihi maalan waxay dadka ku doodaan yuhuudda waxan bay u qabtaan kiristanku waxan bay u sameeyaan waxan baa loo sameeya qaanuunku waxan buu ogolyahay halkan bay u ogolyihi innagana waxba laynooma oggola waa qiyaas qaldan waayo yuhuuddu acmaqu minka jadra way kaa gundheertay bulshadan way kaaga aqoon badantay way kaaga soo horraysay habeen iyo maalin wax laguma siinin laba kunoo sannadood baa la garaacayoo la tumayey laakiin dadaal iyo organisation iyo ururayn iyo way u soo dhidideen inay halkan soo gaadhaan cidimo odhan yuhuuddu waa dad muqadas halkan fadhfadhiistaoo lama cidi kuma soo dhoweyn idan inaad isku qiyaasto tidhaahdo yuhuudda iskuulla brifata loo gelay annagana looma ogola kuwa waxbaa loo waa qiyaas qaldan waayo meesha laysma casuume waxbaa la kala dhacsadaa xaqiiqada saddexaad ee u baahan inaynu si fiican u fahmnaa waxa weeyaan waxaynu nahy dad mutafariqiin ah dad aan organisid ahayn ha yimaadaane bikulli macna alkelima dad si kasta u kala daadsan muslimiin oo dhan ka soomaali ahaanka qabiil ahaanka ka wadaadda ahaan nooc nooc walba dad kala daadsan waa aan bidaysnayn xaqiiqada afraad ee u baahan inaynu fahmnaa waxay tahy maynan bislaanin bisaylkii loo baahnaa laakiin waynu iska fadhfadhinaayo mustaqbal majhuula baynu sugaynaa lacalla in beri uun laga dhiso madraso islaamiya ama mar uun in wax la qabto ama cid kale inay wax qabato uun xaqaa'iqda waxaan ku gebagabaynayaa iyadana hadday siday iminka tahay ku socoto oo iyadoo waxaasoo dhammi jiraan sidaa un loo daayo mustaqbalka majhuulkaa la sugo nooc kastaba saddexdii daa'ifo ah oo da'da dambe waa da aad u fog in la soo helo da aad u fog sida daraaddeed waxaan u baahanay dhowr shay alxuluul اlmuqtaraxa maxay tahy waxay tahay koow inaynu garanno wadcigaynu mujtamacan ku leenahay aan tusaale yar idin siiyo nimanka reer galbeedka la ydhaha markay wax baadhayaan marka wax la rabo in laga go'aan qaato waxaa la sameeyaa marka hore baadhitaan baadhitaankaasoo ixsaa'iyaad leh oo taxliilaad istintaajaad wax walba wata baadhitaan rasmiya baa la sameeyaa baadhista dabadeed ciddii baadhitaanka samaynaysay iyo mas-uulka dadkii ahaa markay go'aan ka qaataan baadhitaankaasi waxay u gudbaan jaranjarrada labaad oo ah bulshaweynta sida loo qanciyo iclaamkii in markaasi qadiyadda tan uu qaadaa dhigo oo lasoo faafiyo oo lasoo dhigo oo si wanaagsan loo fahmo dabeetana waxay imaadaan martabadda saddexaad oo ah sidii loo fulin lahaa maalan aan ku siiyo tusaale maalan daraasaadka laynagu hayo innagu isma ogin innagu waynu iska soconnaa maalan mujtamaca soomaaliga markay ka warramayaan waddan ka mida ah waddannadan reer galbeed ee ama ceebaa loo raadinaya ama la baadhaya ama waxa kan waxay yidhaahdaan xagga shaqada marka laga eega bay yidhaahdeen waa bulsho aan hawlkar ahayn waxay ku cilleeyaan oo ay leeyihiin ma aha dad u diyaara inay shaqeeyaan waxaa lagu aqbale lagu keenay waxaa ka mid a ah inaad maanbaawar noqoto shaqooyinka fudud ee dadku u baahan yahay dadka waddankala shaqooyinka sare haysanaya laakiin dee shaqooyinkii kale hoose inaad adugu u qabato oo adna mujtamacu wax kaa faa'iido laakiin uma diyaar aha ninka soomaaliga ahi waa mujtamac bay yidhahdaan aan shaqo aqoon xirfad ma leh waa mujtamac bay yidhahdaan luqada aan hore u fahmi karin waa mujtamac bay ku tilmaamaan xataa hay-adiisu bay yidhaahdaan suuqa shaqada kama socoto yacnii marketingka reer galbeedku qof uu yaqaanaa jira ku yaroo gadhxiira oo taay xidhan oo faal yar soo xidhan waa markuu shaqo doonayo lakiin ninka soomaaliga markuu imaado isagoo gadhkiisii wata oo dee nin soomaaliyeeda ah oo isa soo taago oo habarta meesha joogta aanu salaamaynin haay laga yaaba inuu ku yidhaah lakiin aan u gacan qaadanin maxaa yani waxay leeyihiin suuqa market suuqa shaqada kama aha bay yidhahdaan qof tanaafusba ka geli kara hay-adiisa aanu ahayn bay leeyihin waayo madaahirtu iyagu waxay wax ku qiimaystaan bay ka mid tahy maalan xagga tacliimta waxay u arkayaan mujtamac markiisii hore aan tacliim hore wadanin waddannadu yimi bay leeyihin dadka waaweyne soomaaliyeedee yimi bay yidhaahdeen boqolkiiba toddobaatan afka waddanka may baran boqolkiiba toddobaatan bay yidhahdeen afka waddanka may baran carruurtoodu bay yidhahdeen boqolkiiba siddeetan macallin gaaraba u baahan yihi inay dawladdu macallin kale ku kabto waayo wax ka lumay daraasaadkii iyo wixii isdaba socdiy iyo wixii oo dhan waxay yidhahdaan gabadhoodu way ka sii aqoon liidataa oo afka iyo waxan maba barato waxa laga yaabaa iskuulka inta warqad u qorato inay hesho laakiin markuu iskuulka wakhtigiisa imanayay daraasaadkan axad alikhwa baa igu kaalmeeyey markay timaaddo wakhtigeedii inay uur leeday ay tidhaahdo sanadkan ma geli karaya sanadka dambe iga dhiga waraaq kale loo soo diro marka warqadda dambe loo soo diro inay noqoto wakhtigii ay umulaysay waa haluma jara waxay iyagu ku warramayaan yacni kuma fiicna bay leeyihin baabkan dhaqankooda ijtimaacigaa bay yidhaahdeen waa dad fawdawiyiina qaanuunka ma ixtiraamaan ballanka way ka habsaamaan wasaa'iqda ama waraaqaa la haysto way ku cayaaraan waa musawar halkuu iska dhiibaya halkuu iska dhiibayaa waxbuu samaynayaa maalan waxay idhahdaan fal sabration sabrationka baanbaanta ay yaqaaniin baa la leeyahay ma aha dad habiya soomaalidu waxay haysataa waxaan dadkan inay habi yihiin aanay waxba fahmin laakiin nimanka gaaleed waxaynu naqaanaa goaamada ma qaataan ilaa ay daraasadooda dhammaystiraan oo isqanciyaan mooyaane saa daraaddeed waxay idhahdeen separation qaldan bay galaan natiijaday gaadhaan muxuu noqdaa maalan nataa'ijtay soo saareen waxaa ka mid ay u arkayaan mujtamaca soomaaligai bay idhahdeen waa mujtamac muqliqah oo raadikal ah waa mujtamac xidhan oo raadikal ah raadikalka maxay uga jeedaan waa diiniya waa mujtamac aan la fahmi karin maxay ku sababeeyaan waxay ku sababeeyaan kow waa mujtamac xijaabka xidha bay yidhaahdaan qofka xijaabka xidhan le dumarkeenna xijaabka xidhan le waxay u haystaan inay noloshaba qayb ku lahayn xijaab buu xidhan yahay maalan xijaabka markay ka warramayaan innagu qadaayaad waxaanad ogayn baa laguu tirinaya oo adigu wanaaggaagii laakiin iyagu si ay u arkayaan maalan waxa dhahdaa booliiska inta laga qaato sharci sawir leh oo xijaaban soomaalidu waa boqolkiiba shan iyo siddeetan yani marka booliiska la tago ee la baadho faa'ilkiisa ee la baadho wasaa'iqda dumarka xijaaban muslimka lee degani waa boqolkiiba shan iyo toban waayo marka la ydhaha sawirka keen iyadoo sawirkeedu iska qaawiyay keentaa laakiin dadka sawir keensada iyo aan wada xijaab leh macnaheedu waxa weeyaan waa soomaali bercent bay dhaheen kuwaasi waa kuwa kan maalan waxay idhaahdaan iskuul islaamiya meelahan laga furay شhan iyo siddeean qof baa dhigta bay idhahdeen koob iyo siddeean baa soomaaliya bay idhahdeen waa mujtamac markaa meel u socda شhan iyo siddeean qof hadday dhigato koob iyo siddeean uu soomaali yahay waa mujtamaca raadicalkuu ka muuqdo iyaga nadradooda waxay taagan yihiin iskuullada bay yidhahdeen haddii qadaayaadka ardadu ay ka doodda ee diimaha iyo siyaasadda iyo waxa ku saabsan lasoo bandhigo ama laga hadlo maalan violenceka ka yimaada had iyo goor haddii diin wax laga sheego maalan islaamka haddii wax laga sheego dadka ugu badanee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaabay yidhaahdaan ixsaa'iyaadku waa soomaali marka tadayunka laga hadlo walidalik baa wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen kalaas daska afafka lagu dhigtee soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karinoo macallinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsiisan waxyaabahaasi waxay idhaahdaan maalan umamka kale bay idhahdaan markay ummad u yimaadaan inta badan waa la liqaa soomaalida se waxaanu aragnay bay idhahdeen nooc min mintidnimo qaaraan xijaabnaynoo halkan xijaabka ku qaatay bay idhahdeen tusaale ay markay bixinayaan gabadh markii ay timi aan xijaabba sidan laakiin halkan un ilaahay wax ku fahamsiiyo xaggan xijaab ku qaadatay waxay leeyihin waa cagsigaa markaa u socdaan iyagu xagga dadku u socdaba xag ka soo horjeedda bay u socdaan ashyaadaasoo dhammi maxay tilmaamayaan waxa ay qaateen istintaajaadkooda markay isu geeyeen mujtamaca soomaaligii yahy alwariiu الsharci lilusuuliya dadkan usuuliyada la yidhahday radicalka dadka dhaxlaya ee xaqa u leh ee bahashaa daba taaganinayeen iyaga sidaa daraaddeed baa laga sheegaya mustashriqiintooda mid ka mid intuu khudbad jeediyey inuu kaga warramayey soomaaliga dadka la ydhaha inaanu qof gaala lahayn xataa buu yidhi shuuci ha ahaado liberalism ha ahaa waxaa ha aaminsanaado meelunbuu haddana bahashaa kaga sii naban yahay buu leeyahy waxay naga qaateen natiijo odhanaysa waa mujtamac mutafariqa haddaad tidhaahdo qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidh oo kala hadal ma jirto cid matasha waa iyagu siday u arkayaan laba kunoo urur oo yaryar iyo laba kunoo wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti odhanaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa dimugraafigiis kobaciisaa badan bay leeyihin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale sidaa daraaddeed bay matalan ixsaa'iyaadkooda waxay tilmaamaan xaafad ka mid ah ixsaa'iyaad laga qaaday bay yidhaahdeen saddex boqol iyo koob iyo toban carruuraa muddo sannada ku dhashay xaafaddii saddexda boqol iyo koob iyo tobanka carruuree xaafaddaasi ku dhashay muddo sannad gudihii boqol iyo afar iyo konton soomaalaa dhashay bay yidhaahdeen boqol iyo toddobiyo kontonna ummadda kale o dhan baa dhashay muxuu ku tusinayaa markaa saambulkaa yadhi haddii meel yar xaafad yar bulshada deggan ee saddex boqol iyo koob iyo toban qof ku dhalatay boqol iyo afar iyo konton uu soomaali noqdo boqol iyo toddobiyo kontonna dadkii kaleo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkooda iyo ixsaa'iyaadkooda marka laysku daro aragti qaldanoo muslimka iyo usuuliga laga fahamsayay kow oo lagu daro akhtaa'deenna iyo gafafkeenna laba oo lagu daro qaybsanaanteenna iyo kala daadsanaanteenna oo lagu daro xalu raadin la'aanta mushkilaadkeenna oo lagu daro faham la'aanteenna iyo mintadkeenna intaa marka la ysku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yihi idinkaa ka jawaabi waxaan leenahay waxaad noqonaysaa mujtamac hayru marquub mid aan la rabin ama mid aan la jeclayn aqalu maa yumkin ama mid la necab haddaba waxayn leenahay aragtida ilaa hadda laynaga qaatayna hadday taa tahay fama alxal waa maxay xalku dadku inta badani waxay kolle maskaxdiinna ka guuxaysa dee xalka lama jira ninku waddankiisaa qabto waa dhab iyagaaba yidhaahda dabadda way fiicantahy bay dhahaan laakiin gurigaagaa ka sii fiican hadday dabaddu fiican tahay oo qofku uus idhaaha dabadda u dhoof dhoof inuu gurigiisa iyo waddankiisa uga sii fiican qof kastoo bini aadama waxaan leenahay mujtamacii hijroonayey ama guurayey waa gaar mujtamacan soo hadhaya ama meesha jooga maxaynu uga tagnaa maxaa uu u baahan yahay si uu u noolaan karo ninkii guuraya waxaan leenahay guur fa wa nicmat laakiin u diyaar garow sidaad u guuri lahayd kow kan hadhayna gaalnimaha uga tegayna siaad wax ugaga tegi lahayd haddaba kan soo hadhay oo aniga ilaa hadda suuradda aan arkaya ay u badan tahay intii ugu badnayd muxuu noqon karaa xuluusha mustaqbalkooda wax ka ilaalin karta dhib bayna haysato soomaalaynu xaggaana dhib badan oo kale aynagaga furanayo soomaaliya laakiin waxaa aad u habboon inaynu tanna in badan isha gelinno oo waxaynu ka qaban karna aynu ka qabanno xalka koowaad ama muqtaraxa koowaad shayga soo jeedinta koowaad waxa koowaad aan isleeyahay soo jeedi wuxuu yihi waxa aynu u baahannahay tacaawun iyo takaatuf iyo tawxiidi saf iskaashi midnimo iyo kulan waayo kulanka iyo midnimadu waa la yaqaanaa waxtarkeedu intuu leegaya nolosha waxa kaloo la yaqaano aan idiin sheegaya galbeedku dimuqraadiyadda ka jirta usuul bay leedahay dimuqraatiyaddu maaha cadaalad layska wasaco saa dadka badhmoodayaan usuul bay leedahay ah in cid walba loo oggolaado xaqeeda inay dhacsan karto waa loo oggolaado laakiin hadday iyadu baylihiso cidi uma doodo cidda xaqeeda markaa baylihaysaa cid taloo tidhahdo war nimanka xaqooda hala siiyo badani ma jirayso sidaa daraaddeed waxa la oggolaaday cid waliba inay yeelato organkii xaqiisa u diriri lahaa ee u dagaalami lahaa waa waxyaabaana maqashaanee niqaabaadka la yidhaha organisationska ururka dhakhtarada ururka dumarka ururka caynkan ururadani waa maxay urur waliba wuxuu ilaalinayaa masaalixda ummaddani ay leedahay ummadda dhakhtarku masaalixdeeda ururkoodaa u ilaalinaya ururkoodaa baarlamaanku hadduu ku xadgudbo ka celinaya ururkoodaa dawladdu hadday ku xadgudubto ka celinaysaa ururkoodaa waxay xaq leeyihin raadcaynaya ururkani wuxuu u dhisan yahi inaanu dayacmin xaq dhakhtarku leeyahy sida daraaddeed nin baa u heegana inuu xaqa dhakhtarka ilaaliyo waa urur jira ee ma aha intay ururada kale isu tageen may odhanin war dhakhaatiirta xuquuqdooda la siiyo hadday dhakhaatiirtu iyaguba aanay xaqooda raadsanayn cidna lama ilaalinayso sida daraaddeed haddaynu rabno bulshada galbeedka joogtaa inay jiri karto ee soomaaliyeed waa inay noqotaa raqma anfiha raqma ikhtilaafaatiha waa inay noqotaa dad wax ku midoobay wax isugu yimi masaalix wada ilaashanaya dad masaalix wada ilaashanaya oo isku midoobay ninka soomaaliga ahi kelimada midnimo la yidhaahdo wakhtiga kan marka laga hadlo ninka ka hadla nin riyoon ayuu u yaqaanaa waa xaqiiqa jirta taas nin kastoo idinka idinka mida ah ama dad ka mida ah haddaad midnimo iyo waxa kala hadasho waayo rawaasibtii ama wixii uu kala yimi soomaaliya maskaxdiisa nin walba ka buuxa dadkii iyo reeriisa isugu madheen iyo sida loo kala fogaaday iyo dhibta meesha taal iyo taas baa nin walba maskaxdiisa ka buuxda war dadkani waxna midoobi kari maayo waxna iskuma lehe ha ku xiiqina iska daa in lagu yidha haddaa meesha laga yaaba laakiin haddii kale wuxumaad ku dhici dibiga madow waxaa la cunay un goortii dibiga cad la cunay taasi waa qadiyo xaqiiqo oo ku haysan doonta waxaan leenahay jiritaan iyo badbaado jaaliyad soomaaliyeed oo daba joogta wuxuu ku xidhan yahay midnimo hadday taa weydo ilaahay baa mustaqbalka og laakiin anigu inay dumayso oo baabba'ayso ayay iigu muuqataa midnimadu waa shay qiima xadaariya weeyaan waa shay u baahan in qofka bini aadamkaa lagu kobciyo lagu barbaariyo lagu bisileeyo anigii tusaalaha maalintii dhawaydin siinayey elementary schoolka meesha tan moote iyo urur iyo wax in lagu badbaariyo waa wax u baahan dadku in lagu kobciyo caqliyadaasi waxyaabaha midnimada inugu kalifayaa waxa ka mida baynu leenahay qilaة اlimkaaniyaat cid innaga inaga midoo gaar isu taagi kartaa ma jirto ama wadaad ha ahaado ama jabhadaada ama cid kale ha ahaatee halkan sidaad gaar isugu taagtaa way adagta xataa haddaad gaar isu taagto uu ka kale baaba'o ma og tahay in ilmo soomaaliyeed uu lumaa inuu kaaga dhib badan yahay ilmaha gaalkee kale ee aad la nooshee yacnii gaalada ka soo jeeda waayo haddaad tidhaha waan un kuwaas waa jabhadii ama waa reer hebel ama waa kuwaasoo carruurtooda maxaa kaa galay de keensada masaajidkaanu way keensa waayama caynkaasii ilmihiisaasi mujtamaca soomaaliyeed wuu kaga dhib badan yahay ilmayaasha kale frenjiga meesha jooga o dhan waayo dadkan buu la wadaagaa diirkii afka hal ilmo oo lumay intaa soomaaliyeeda uu lumin karo boqol ilmoodoo kuwa faranjiga kaama lumin karayaan waayo kan wuu afgaranayaa wuu dhex geli karayaa wuu raaci karayaa wuu tusaaluu noqon karayaa waxaanay aqoon buu tusi karayaa hormood buu noqonayaa sidaa daraaddeed waa kugu combelsary waa kugu qasab inaad ka fakerto kaa khamriga cabaya xun iyo kaa iyo kaasaad ilmihiisa u hagaajin lahayd waa kugu qasab jaaliyadda tan sidaad u ilaalin lahayd iyadoo laga yaaba inay aabbahaa dileen kuwa halka jooga haddana isagoo aabbahaa dilay inankaagana de wuu dilaya haddaanad hagaajin maxaad yeeliye kale waa kugu sandulle saa daraaddeed waxaan leenaha waar midnimada tani marka halka la joogee yurub la joogo haddii la rabo jaaliyadda tani inay sii noolaato oo sii jirto inay midowdo oo isu timaaddo waa arrin muhima imkaaniyaad yaraanteennu ama tamaryarideennuna inooma oggolaanayso inaynu meelo badan kala taagnaanno si midnimadu u dhaci karto ama ambarella ay u jiri karto ama dadku tamartooda isugu geyn karo waa inuu nidaam jira organization ummadda soomaaliyeed waxay ka mid tahay dadka ugu liita organisationska sida loo sameeyo ama siduu u jiri lahaa waayo culuumulidaara waxba kama naqaano aad bay inoogu dhib badan yihi haddaanay taas la helayna oo organisationkani ma jirayo waayo min طabci اlbashar waxaa ka mida dadka wax isku darsada inay isku xadgudbaan qur-aanku wuxuu tilmaamaya waina kaiira min alkhulaطaaءi la yabغi bacduhum calى bacض dadka in badanoo wax isku darsata badhba badhka kale ku xadgudbaan laakiin waa inuu jiraa nidaam ka ilaalin kara dadka in badhba badhka kale uu ku xadgudbo dhaqanka soomaaliga waxaa ah maamul ama urur ama cid wuxuu galaa markuu dadkoo hogaanka markuu ku kalsoon yaho qura laakiin hadday kalsoonidu yaro dhimato ama yaro dhaawacanto waxba iskuma darsado waxaan leenahay waa inuu noqdaa waxa aynu kalsoonida ku qabnaaye koowaad sistamka inta aanan hebel inaan isku kalsoonn iyo inaanan isku kalsoonayn iyo waxaa ka fakerin waa inaan ka fakeraa inuu sistamka noo dhaxaynayaa uu noqdo sistam aan iskaga qaban karo hadduu ihungureeyo waa inuu noqdaa sistem aan iskaga celin karo hadduu ixado waa inuu noqdaa sistem aan ku kalsoonaan karo inaan xaqayga ku ilaashan karo inta aanan ninkan heshiinin ama aanan isaga eegin waa kalsoonidaydu koow ku salaysnaataa sistamka kani inuu wax socon karayo uu noqon karayo sida daraaddeed hadduu callaan yimaado hadduu fulaan yimaadaba sistamkan sidiisii loogu talagalay haddii loo wado in la sameeyo dhaqanka soomaaligaa waxaa inugu badan infiraadiga yacni waxa inugu badan individualismka waxa inugu badan keliga ah haddaynu masale isku khilaafna inaynu inta kaleo dhan ku kala tagno ma aha waxa inugu badan inaynan masaalixdii waa maala urur baynu samaysannay sistamkiina waynuu hagaajinnay laakiin tuug xun baa meelun ka soo galayoo ama shaabadiibuu ka faa'idaystay ama wax kaloo maalinta damba waxaynu soo qabannay warqad baladiyada taalla ama meel kala taalla un yaroo lacaga ku qaatay ama wax ku qaatay innaga radulficilka soomaaliga waa maxay waa intii dee kula fikrad ahayd ama intii intaad isugu yeedha inaad tidhaha balegrere waxay sameeyaan ama waa inaga dareeriya mid kale inoo sameeya ile baalkii wuu qarrimo waa ka nimankii waxbay ku samaysteen waxbay ku samaysteen lagama yaababa inaad eegto warbahalkan iyo faa'iidada kuugu jirta iyo ninkan haddaad qaban karto saad u qaban lahayd ama ula xisaabtami lahayd ama aad meesha uga riixi lahayd ama waxaan inaad ka fikrin baa laga yaaba lakiin aad ka fakerto sidaad bahalkaba u mijaxaabin lahayd gebagiisuba siduu u dumi lahay aanu usii jirin war waxay leenahay basharku ma aha dad wada toosan waa inaynu fahamnaa hadduu midimaalinayna xado macnaheedu inaanay ahayn inaynan isu imanin hadduu midi midimaali shaabadda ka faa'idaysta macnaheedu inaanay ahayn shaabadda inaanay ga dhaxaynin ee inaynu in badan garanno inuu sistem jiri karo inuu jiri karo qofka waxaynu isku waafaqsannahay inuu jiri karo job description shaqada aynu qofka ka rabnaa waxay tahy organizationka maamuluun inaan la iska odhanayne in la garan karo waxaan aad ugu celcelinayaa mas'alada tan waxaynu u baahannay inaynu si fiican u fahamno oo daraasayno waayo alinsaanu caduwun limaa jahil war maamulku wax fudud maaha maamulku wax fudud maaha wax qof walibana qaban kara maaha waa wax u baahan xikmad iyo caqli iyo nidaam iyo deganaanshiyo waa qiyaada waa isku mid inaad masaajid yar hogaamiso inaad jaaliyad hogaamiso inaad ummad hogaamiso waayo basharku waa basharkii un waa cayinaad waa saambal saambalka ka yariyo ka weyne waa isku noocun qiyaada waa qiyaada waxaynu u baahannay masalada inaynu aad u jilcinno oo aad u fahmno waayo haddaynaan si wanaagsan u fahmin maanta intaynu dawladdu ina yaro dhibaatayso aynu xamaasadoonno urur waynu samaysan karnaa aynu ku wada jirno dhammaanteed laakiin mashkiladdaa yare inay haysataa maanta hadday danto oo ay baaba'do ururkuna wuu la dumayaa waayo xamaasaddan iyo ururkan iyo waxana waxay ku salaysnayn inaynu qoladaa markaa iskaga cadaadino mar cadaadiskii laakiin hadduu dhammaado ururkiina wuu la dhammaanaya waayo waxaynan weli si fiican inaga dhaadhacsanayn qaabdhismeedka urur siduu noqon kari lahaa ama uu jiri kari lahaa ama loo wadi kari lahaa insaankuna had iyo goor waxaanu aqoon waa u cadow waxaan aad u xasuustaa nin walaalladaa inu fadhiyaan u malaynaya ka mida ah, oo raggii wax soo dhigtay jaamacadkii soomaaliyeed ka soo baxay jaamacaadkan kale reer galbeedka iyo meelahana gale ka mid ah ayaa nin kaleoo walaalkii iyo masaajidkan oo aslabuu accounts iska bilaabay accounting war wadaaddahu accountingka iska barta bal sidan wax loo xisaabiyo waxa kan dabeetana waa la iska dhegdhegaystay maalin dambuu ninkii eray buu yidhi war haadhe waa jaamicigii war shawjeebkaygaba sidaan u xisaabiye maan aqoon buu yidhi waayo may ahayn takhasuskiisa dhaqanka soomaaliyeedna kama mid ahaa qofku inuu waxyaabo badan wax ku ogaado ama waxaasi waxaan taa uga jeedaa in badan waa laga yaabaa idaaradu inay iskala fududay ama wax macno badan samaynaya inaanay ahayn laakiin ikhwatii fillah waxaan leenahay mushkiladdeenna koowaad gun iyo baar waxay ku salaysantahay maamul xumo saa daraaddeed jaaliyadda tani haddii jiritaan fiican laga rabo waa in loo daraaseeyaa oo la ysugu dayaa oo loo fahmaa idaare fiican iyo maamul fiican say u heli lahayd oo midayn kara ama wadi kara kaasi waa qodobka koowaad ee aan u arkayo inuu muhim yahay haddii kaa lagu saaqido waxaanu arkayaa humuumtaa weyn aynu rabno inaynu qaadno inaynan qaadi karaynin innagana markaad u fiirsato jaaliyaadkeenna ururadeenna islaamiga masaajidkeen in file managementku ka xun yaaba laga yaabo siduu xataa faylasha meesha la dhigay inaanay xataa meeshii hagaagsanayd ahayn in si wanaagsan loo maamulo daaya ee kalsoonideenna iyo camalbadnideenna iyo wixeenna un inaynu iskaga wadno qadiyadda labaad ee aan u arko yurub haddii la rabo in la sii joogo inay muhimtay inaynu aad xoogga u saarno waa siyaanat اlusra wa cadami tafakukiha inaynu ku dadaalno inaan qoysku burburin qoysasku inaanay burburin mar kasta oo qoys burburaba xagga halaagaynu usii sii badanaynaa inaynu dareenno qoysku inuu yahay mukawanaadkeenna asliga aynu ka samaysannahay bulshadeennu ay ka kooban tahay hadduu qoys ka midii ama qoyska burburkiisu hadduu bato ogsoonow waa calaamad tilmaamaysa ummaddan burburkeeduna inuu badanayo waa calaamaadka lagu garto inhiyaarilumam inay faamilisku burburaan haddaad ummad alaaqu ku badanyay aragto ummad furitaanku furitaanku furitaanku furitaan ku badanyay haddaad aragto waa calaama sheegaysa inhiyaarka ama burburka ummaddan inuu sii soconayo badanayo sida daraaddeed waa in organizationkeenu shaqooyinka koowaad ee uu ka fekerayo ama waxa koowaada uu qabanaya ama waxa koowaada uu xilka weyn iska saaraya inay noqoto qoys burbur sidaanu inoogu dhici lahayn waxaan aada u dareemayaa intaynu galbeedka nimid dhaqanka furitaanku inuu inagu batay aaddan inuu furitaanku ka dhaco waxaan aad u dareemaya yacnii waxyaabo badan baa jira oo sababa inuu gurig gurigu burburo maalan waxaa sababa inuu ziwaajku marka hore hayru abiiciya guurku marka hore inaanu si abiiciya u dhicin qaarkaa hayru abiiciga waxa laga yaaba inaanu innaga xaggeennan ku badnayn had iyo goor gabadhii iyo ninkii laysku qasbi jiray ama labaanaa isba aragbo intay isguursadaan markay is arkaan uun isku naxa hadhow oo isfahmi kari waaya ama asbaabta guurka keentay inay iska tahay asbaab yaroo iska caaifi soke gabadhuuna intu iskala yaro qurux badnaatay u shiri iska guursoo deetana mashkilad kale ka timi ama gabadho uu arkay inay waxoogaa ka urursatay meelaha kan soshiyaaladiiyo wixii la qaadqaadanayo hunguriska yaro dhaqaalaba laga yaabo inuu meesha u galay siri reerihan kula biiliso ama kula caawiso ama ama ama guurku aan guur dabeeciya ahayn marka hore wuxuu ka mid yahay waxyaabaa inuu qoysku burburo keena waxyaabaha qoysku inuu burburo keena waxaa ka mid ah alummiya diiniya diintoo dadku ay ummi ka yihin iyadoo aanay dadku si fiican u fahamsanayn guri samee mooyaane cilaaqada labada qof iyo waajibaadka isku leeyihin iyo xuquuqda isku leeyihiin iyo waxa ay u baahan yihiin inay qabtaan waayo haddii taa la la'yahay dadku si wanaagsan isu fahmi maayo camalkiisa si wanaagsan u gudan maayo alamru bilmacruuf la heli maayo wacashiruuhunna bilmacruufkii wuu lumaya walahunna milu اladii calayhinna bilmacruuf wuu lumaya waxaasoo dhan waa la waayaya waxaa ka mida burburka guriga waxyaabaha soo dedejiya anigu waa tusaalayaalumaan tilmaamaya waxaa ka mida iyadoo aanay joogin dadkii muslixiinta ahaa marka dhibtu timaaddo ummaddeennii ama dhaqan bay lahayd ama waxbay lahayd wax lagu islaaxiyo reerku markuu isqabto odayaa dhexgeli jiray qabiil baa dhexgeli jiray tol baa dhexgeli jiray saaxiib baa dhexgeli jiray dadka cidda ku dhow baa dhexgeli jirtay wuxuu ahaan jiray mushkiladdan mushkilad aad in badan laysugu daya bale qur-aanku wuxuu tilmaamaya marka laga boqo inuu gurigu burburo in la dhex galo wa in khiftum baa ilaahay yidhi shiqaaqa baynihima fabcauu xakaman min ahliha waxakaman min ahliha haddaa ka cabsataan gurigu inuu burburo ha la dhex galo laakiin inaga waxaa mala raadeeyey fikraddan odhanaysa waa waa brivate arrimaha guriga waxaynu u naqaanaa halkan dadka jooga iyo dhaqamadoodu inay yihiin arrimaha brivatekee qofku uu gaarkiisa isaga leeyahy gurigiisa isagoo hadduu doonayana ha dhiso hadduu doonayana ha burburiyo waa iska qadiyad brivate ee cid kale inay soo farageliso iyo waxaas iyay jirin laakiin waxaan leeyahay waa qadiya aad u muhiima ah. oo waxaan leenahay organka aynu dhisannaa mas-uuliyaadka ugu waaweyn ee uu qaadayaa waa inay noqotaa inuu habeen iyo maalin ka fakaro reeraha iyo noloshoodu siday u fiicnaan lahayd sidaanay guryaha kani u burbureen sidaanu alaaqu u bateen sidaan mashkiladani u timaadeen waxaan leenahay waxyaabaha guriga burburkiisa keenay waxaa ka mid ah karatu alaaq liadna alasbaab in furitaanku iska yimaado uun iyadoo aan wax badanba la isweydiin yacnii adna shay in laysku furo war waanu isqabannay macnaheedu maaha waanu isfuray laba bini aadamo meel wada joogaans qabani ma jiraan laba qofoo bini aadam oo aan mushkilada dhex marini ma jirto laakiin macnaheedu maaha haddaanu isqabannaba xalku waa in la isfuraa maaha taas macquulla maaha waxaad mooddaa dadku dhaqanka ay u taagan yihin inuu iska yahayuun adna shay sababta ugu yar in laysku furo waxaan arkay mushkiladda ugu badan ee mujtamaceennan burburka qoyskiisa abuura inay ka mid tahay dhaqaaluhu waagii hore dhaqaalaha nin baana ka mas-uulaha meel qurana wuu ka iman jiray laakiin hadda meelo badanna wuu ka yimaadaa dadkuna waa ku yaro shuraako dabeetana sidii loo maamulaya heshiisba kama yaalla ama waxba kuma heshiis sidaa daraaddeed murankiisaa bata iyo furitaankiisu waxyaabaha ugu tirada badan lee laysku dilo reerahan galbeedka jooga waxaa ka mid ah adduunkaasi yaa ka mas-uula baynu leenahay marka inu qadaayaadkan cilaajiyo mawduucaygu kuma saabsiisna inaan ka warramo guriga iyo burburkiisa waxaa laga yaaba muxaadaraadkii hore qaar ka mid inay ka warrameen laakiin waxaan leeyahay haddii la rabo mujtamacan galbeedka degani inuu jiritaankiisa sii wato shayga labaad ee u baahan in la ilaaliyo oo mas-uuliyad weyn layska saaraa waxa weeyaan in la helo usluubkii loo ilaalin lahaa guriga qoysaska kaa haddaynu ku guulaysanno ha noqoto dadku aynu uminimada ka saarno ha noqoto magaalo kasto aynu ka samayno guddi odayaal culamo ahoo reeraha dhex gala dadka hagaajiya hadday culamo iyo ka noqon waayo reer kasta xataa haddaa qabaa'iltiin qabiil kastoo loo sameeyo bal dhowra odayo mushkiladoodu ay noqoto inay reerka carruurtiisa iyo hablihiis iyo waxa isqabtay inuu xallilo inaynu diyaaru noqonno mushkiladdaas waxaan leenahay waxyaabahaasi markaa waxaa ka mid ah reerka ilaalintiisu waxaa ka mid a ah hooyada waxbaristeeda islaamiyan inay diinta si wanaagsan u fahamto in maraduun loo xidho maaha in laysku dayo in diinta la fahamsiiyo in laysku dayo in la fahamsiiyo bulshadan iyo say ula dhaqmi lahayd in laysku dayo in si wanaagsan wax loo garan karo gaar ahaan gabadha muslimaddee halkan jooga dhibtu way ku badan tahy waxyaabaha ku badiyeyna waxa ka mid ah maalan adu meelahagaasaad iska mudhmudhleedoo ciddo kuma aragto iyadu maradeedaa weyn iyo haykalkeedan iyo dhaqankeedan iyo waxeedan oo dhammi waa taxaddi bulsho dhan bay ka soo hor jeeddaa iyo waxay haysatay oo dhan anuu shaadh iyo surwaal baan iska gashan oo wax badanba cidiba igama garanayso nin madowinanaan ahay baa muuqata laakiin iyadu risaalo dhan baa muuqaalkeedu gudanaya saa daraaddeed culaysku uu ku badan yihi maadaama uu culaysku ku badan yahay waa inuu bataa dulqaadku ninkuu dul qaadanaya iyo si uula dhaqmaya qodobka saddexaad ee aan u arkayo inuu xal u yahay jiritaanka bulshadani mustaqbalka soo socda inay jirto ee aan u baahannay inaan in badan ka fakarnaa waa inuu noqdo siyaanat اlatfaal caruurtu iyo jiritaankoodu siduu usii socon lahaa qofka weyni waxaad adigu timi adigoo maskaxdaadu inteeda badan u dhammaystirmay waa laga yaaba in wax kuu kordhaan laakiin inteeda badan u dhammaystirmay sida daraaddeed waxaad ka qaadato dadkani wax tirsan unbuu noqon karaa adiga inta badan waxaa laga yaabaa inaan gaalnimo lagaaga cabsan inta badan waa laga yaabaa in qaar ka midii dadka ay yaro dhacdhacaan ama khamri cabbaan ama suuqa yaro galgalaan ama waxa laakiin iyagoo garanaya inay qaldan yihiin laakiin ilmuu qadiyadha uu ka gedisan yihi aad buu uga gedisan yihi waa safaxaad jadiida u baahan sidii wax looga bedeli lahaa walaalkeen muxaadaraadkii uu galay baa waxaa ka mid ahaa inuu ina tusiyo ilmaha iyo sida loo tarbiyeeyo ama loo dhaqo laakiin maadaama aniga mawduucayga dhan qudhay kaga jirto wax yaroo kooban baan idin tusayaa wuxuu yahay haddaad rabtaan inaad ilmaha ilaalisaan inaan wax ka beddelno oon qof waloo inaga midiba uu aqbalo inuu wax ka bedelo usluubkii taqliidiga ahaayee waxu tarbiyayn jiray waayo bii'adii baa isbeddeshay soomaaliya markaad joogtay ilmahaaga waxaad ku odhan jirtay waxaas waa ceeb eh ha samayni ama waad ku yaro karbaashi jirtay wixii markaad ku tidhaahdo waa ceeb eh ha samaynin bii'ada degaankaa kugu saacidayey suuqa hadduu ku sameeyana oday ag maraya odhan jiray warka yaro wasakha ayaa dhalayoo ama dili jiray ama maagi jirayba ha samaynin waxaas waa waxun adeere madrasada lafteeda waxaa laga yaabaa in lagaga soo odhan jiray waxaasi waa xun yahay ha samayna waxaasi waa xun yahaydu bal samayntu haba dambaysee ilmaha caqligiisay degi jirtay inuu xun yahay marka laa tafcal ayaa laga yaabaaba tarbiyadaadu inay u badnayd waxay u badnayd tarbiyadaadu inaad adigu cid kale u wakiilato in ilmaha ay kuu tarbiyayso malcaamadii iyo iskuulkii iyo masaajidkii iyo meelihii suuqii iyo wakaa intaad haleeshaaba iska yarayd laakiin ilmaha kani wuxuu ku nooliyey mujtamac mutanaaqida adigu kaad ku lahayd waa ceeb ee ha samaynin ayaa waxaa lagaga leeyahay halkan dhow dhow dhow ama iskuulku subax kasta tago ayaa waxaa lagaga leeyahay wuu fiican yihi bulshadiina bracticali buu uga arkaya inay fiicanta arrintii markaa waa mutanaaqid yacni maalan marka aan tilmaamno iskuulkoo qura iskuulladana ay carruurtu tagto ilmuhu wuxuu soo bartaa sabjika ay ku tilmaamaan crobsoving iyo sfoming ama jidhisid eh, iyo dabaalasho waxaynu naqaanaa jidhisida carruurteenna marka iskuulka la baraya rag iyo dumar waa la isku dara isku meel bay ku cayaaraan waxaan naqaanaa meesha lagu maydhaa waa fallas waa ka dhaxaysaa dadka o dhan intii isku noocaba raggana dhan baa loo dareeraya un dumarkana dhanoo dadku isagoo wada qaawan carruurtu bay wada maydhataa waayo mabale meelahooda lagu maydhaa bahashan yar la soo daayo mabale ceebna ma aha dadku inamaduna inay halkaa wada galaan iyagoo wada qaawan habluuna inay halkaa wada galaan iyagoo wada qaawan waxaynu qanaa dharka lagu cayaarsiinaya inuu dhar la wada noocayi ilmaha iskuulka waxaa loogu soo dhigaa sabjik ah Eh, sexual nervisning ama subject ah eh, aljens galmada ninka iyo naagta ka dhacda iyo say u dhacdo waa subject ka mid oo ilmaha iskuulka loogu soo dhigayo ilmaha iskuulka waxa loogu soo dhigaa maalan music oo muusigaasi ay la socoto heeso intooda badan ee kristan iyo traditional horeo wada diin ku salaysan uu ka soo jeedo waxaa loogu soo dhigaa inuu barto eh, jirka iyo saa loo dhaqdhaqaajiyo iyo waxaan cayaarahan ay sameeyaan ilmaha waxaa loogu soo dhiga iskuulka ka mida hime kuniscab oo ah inuu barto maalan sida wax loo kariyo maanta o dhan baa waxaa la barayaa doofaar iyo sida loo kariyo khamrigay ku daraan marka wax la karinayo lagu shiilaa lagu sameeyaa kijan noocaasiya laga yaabaa inuu galow soo sameeyo ilmaha waxa iskuulka uu ku dhigto waxaa ka mid a forming art dabeetana wixii la doona la yidhahda sawir ilmaha ilmaha ilmaha kontan wuxuu adigu aad halkan kaga lahayd ma hagaagsanaa halkan iyagoo hagaagsan u arkaya suuqiina iyadoo hagaagsan buu ku arkaya dhib weyn baa ilmahan haysta markaa haddaad adigu dhibtan dareemi weydo aad tidhaahdo un ha samaynin ilmihii ha samaynin baan kuudha waan ku tarbiyeeyo wuu aqbali waaye dee waa si qaldan waa inaad ku tala gashaa ilmahan dhibta intan leeg sidii aad uga fudaydin lahayd saa daraaddeed ana keligee wakti uma hayo adna keligaa wakti uma haysid anugu kayga keligee ma tarbiyan kara adna kaaga keligaa ma tarbiyan kara noolaydanaya waxaa waxaa laydinku soo tallaalay caqiido saxiixiya waxbaad soo qaadatay dabeetana adigoo iska tallaalan baad timi halkan xanuunnada halkan yaalla xoog kuu mudi maayaan ila wa tallaalan tahaye laakiin ilmahan cidima tallaalin weli tallaalkaa ma hayo waa inaan abuuraa organkii ilmaha kan tallaali kari lahaa organka ilmahan tallaali kara waa inuu noqon karaa meeshii uu ka heli lahaa caqiida saxiixa waayo alcaqiida saxiixa waa baabka koowaad ee lagu xidhi karo sadda yacni baab ilmunxarifiin waa waxa koowaadee lagu xidhi karo waa inay jiraan organadeenna waaweyn aynu doonaynaa maadaama nidhi ahmiyaddeenna koowaad laba meelood waa inaynoo saarano caruur iyo guryo baynu nidhi waa inay caruurtan u samayn karaan meel ay ku bixin karaan daaqadooda tamartooda ilmuhu waa wada tamar tamartan inuu bixiyaa buu u baahan yahay enerjiga kan waa inaynu u samayn karnaa meelu ku cayaari karo kashaafa iyo boy scout iyo wax loo kaxayn karo musaabaqaad iyo sabaaxa iyo wax maaha uun afar ama ama masaajidku toban ina intuu kaxeeyo u meelgey waxaa war waxaan leeyahy jaaliyadda tani waa inay yeelan kartaa aqalu maa yumkin environment inanka yari uu kaga nasan karo wixii xagga kale lagaga soo akhrinayay aqalu maa yumkin wixii wax mudaadku ahoo ka hor jeeda bal in lagu akhrii karo inuu heli karo waa inaynu isku daynaa ilmayaasheennu inay lumaan waxyaabaha ku kalifa waxa ka mid ah iskuulkay ku fashilaan deetana waxaa kaa inaynu iskuulka ku fiicnayn waayo marka hore horeynu siyaabo qaldan u dhaqanno ama nin weynoo lixiyo toban jira intaad keentay baa tidhi waa siddeed jir dabeetana waxaa la yidhi kalaaska siddeed jirrada ku xadheeya caqliguba wuu ka hallaabay kalaaskii siddeed jirradana wuu fahmi kari waaye wixii la dhigdhigaya waxana hor uu afgaran waayo suuqu iska galay war meeshan meel la jooga maaha buu yidhi iskaga tag ordo waxaa laga yaabaa inaad keentay ilmo intan aad sheegaysa wuu jira laakiin male background hore waxbaba muu soo baran adna uma diyaartid inaad saacidid iskuulkiina wuu tegey iyo hooyada keenayna waxaa laga yaabaaba inaanay tacliimba ku dhaamin ilmihii baad soo kaxaysay koob iyo toban jir labiyo toban jir buu maraya aadna tacliimba kuma dhaantid hooyiya aabatoona iskuulkii markuu tegeyna wuu la qabsan kari waayo ilmuhu muxuu samaynayaa wuxuu samaynaya dee inu iskuulkan iyo waxan naco afkii hore u fahmi waa meeshii hore uu la qabsan kari waa shaqada u hadhay waa maxay de waa shaqada uu qaban karo dee inuu qabto waa inu meelaha qadaadka xiirto oo diskooyada meelaha iska tago oo kubadaha iyo waxaa daadaawado oo meelaha ordo waayo taa unbuu iminka arkayaa inuu enerjina u hayo samaynna karayo tii kale u taagu waa oo tabardarra ku haysa idan maraakisteennani waa inay noqdaan meelo ilmahan uu taaqadiisii ama enerjigiisii ku bixin karo meelo lagsayaal buu ka heli karo ilmaha kan tacliimtiisii kobcin kara si aanu u lumin ama aanu fashalkan tirada badan le u dareemin meelo shirkad ka mida maalan shirikaadka wax kireeya ayaa ixsaa'iyaad bay samaysa markaase waxay ku leeyiin waxaanu soo ogaanay dadka ugu badan ee guryaha burburiya inay soomaalida yiin dadkii guryaha ka kiraysanayey meel kasta meeshan waa la laysdaba socdaa ilmahaaga yar meeshuu jeexay adu waxaad tilahdin waa meelu jeexay markay ku tiri shirkaddu guriga ii samayna lacag bay kaa qaaddo lacagtiina waad siisay waxaad salahayd qadiyaddu intaase ku dhammaatay kuma dhammaan kitaab kaley ku jirtaa ixsaa'iyaad bay soo sameeyeen waxay leeyihiin markaannu baadhnay dadkii guryaha naga kiraysanaya kundayaashayada cidda ugu badan ee guryaha jejabisaa bay idhahdeen waa soomaalida waxay isku dayeen inay reasoning u sameeyaan maxaa sababay sababaha waxaa la tilmaamayaa dadka wax sababaynaya qaar ka midi waxay sheegayeen waxay leeyihin sababaha koowaad waxaa ka mida soomaalidu bay yidhaahdeen ilmahooda waxay ku cayaaraan oo ku filan baanay u yimin saa daraaddeed bay guriga ku cayaaraan bay dhahayn ma u malaynaysa inay xaqiiqadaasi jirto ilmaheenna iyo ilmaha gaalad markaad soo egto alaabta lagu cayaaree guriga taalla inay isku dhadhowday miyaad u malaynaysa maya ilmihina uu cayaar buu rabaa dabeetana markuu waayey wixii uu ku cayaaray dee gurigii buu ku cayaara idan ilmahani daaqadan kolleyba inuu bixiyaabuu rabaa ama meel geeyo ku soo cayaarsii ama aduu wuxuu ku cayaaro u samee ama naadi samaysto meeluu ku cayaara u samee yacni sida lagu daba socdaa muxuu raadku samaynaya maalan laba bahale iyo toban yaryaroo ku cayaaro boqol karownoo cayaaro aynu iibin kari weyno waxa laga yaabaa mustaqbalka inay raadka dhalisa uu noqdo in guri laynaga karayn waayo oo shirkad heble markay xisaayaadkan soo saartay shirkad heble xisaayaadkan soo saartay aynu gurila'aan ku dhacno meelaha qaarkoodna ficlan waa lagaga jiraa gurila'aantaas oo lagaba yaabo marka lagu garto inaad soomaalita inaan guriba lagaa kiraynin war waxaan leenahay bulshadan aynu la noolay sida aynu rabno inaynu ula noolaan iyo siday rabaan inay noola noolaadaan waa kala nooc inaynu wax fahamno oo isku dayno markaynu fahmno inaynu la dhaqmi karno ayaa aad u muhima sidaa daraaddeed waxaan leeyahay maalan markay masalada cayaarta ka warramaya waxay dhahdaan ilmaha soomaaliyeed waa kuwa ugu rabsho badan bay dhahdaan iskuullada iyo xataanatul caruurta meelaha lagu hahayo yaryar waayo dee saynu inagu waxu tarbiyaniyo say u tarbiyaayaan baa kala nooca ilmaheenna iyagu ilmahooda waxay baraan laba shay waxa la yidhaha waxani waa ikalof sharci maaha iyo waxaagii maaha ilmaha yari markaa si aan loo tarbiyeeyey gurigooda isagoo joogo waa aabihii wuxuu leeyay kananaale waxaagii maaha waxa aabbihi markaa u iska dhigaya marka reerka guriga degani waxaa la leeyahay wuu u kala soocanyay iyaga ilmuhu wuxuu leeyayna waa soocanyey odaygu wuxuu leeyay wuu soocan tahay islaamtu waxay leedahay way soocantay waxa lagu tarbiyeeyey laba eray oo ah waxani sharci maaha iyo waxani waxaagii maaha innaga keenna laakiin inta badan tarbiyada ma wato waxaa la yidhi markii xadaanatulaطfaalka la keeno ilmaha yaree soomaaliyeed kuwani cayaarta haystaan buu ka qaadanaya tii loo dhiibay halku iska dhigaya mogti kanitu haystaan buu ka qaadanaya hadduu kani isyara giijiyo uu iska dhufto u yidhaah waa waxaygiina wuu kula dagaalamayaa waayo isagu wuxuu bartay walaalkiisan ka weyn inuu ku qabsado waxau kula dagaalamo oo odayguna yidhaaho waar ilmuha ku cayaare si lama yidhaha waar waa wixii siya uga tage ka weyn baa la dilaayoo la yidhahaa si inanka yaraa ku cayaaro oo looga qaada dariiqadaasu isagu soo bartay maadaama uu dariiqadaa soo bartay markuu xadaanadii yimaado carruurta dadkii kale wuxoodii ku qabsaday habartii carruurta haysay waxay ku leedahay ika loof iyo kaagii maaha oo isagaa uma jeeda ika loof iyo iyo kaaga maaha ta weligiiba ha fahamsanaado uma jeedo waayo qaabka loo tarbiyeeyey baa ah wixii isagu guriga ka hela ama ku cayaari kara ama wax kana inuu samayn karo waxyaabaha kan uma jeedo mudxikaadka inaan idinka qosliyo laakiin waxaan u jeedaa inaan idin dareesiiyo dareemada laynaga qabo iyo sida laynoo ilaalinayo iyo ixsaa'iyaadka iyo daraasaadka inugu socda dadkan aad habiga moodaysaa dad hurdo maaha waxay ku gebagabeeyeen maalan ixsaa'iyaadkooda ama waxyaabahooda waxaa ka mid a ah. ilmahan soomaaliga ahi waxaan uu rabshad batee dad kale wuxooda waa ista wuxuu ku cayaaraanay siinin bay yidhahdaan iyagu qodobkii bay ku celiyaanuna una wixii uu ku cayaari lahaayeen afkaha iyo waxan baanay u iibinin ikhwatii fi lcaqiida waxaan leeyahay markaas qodobka saddexaad ee si jiritaankeennu uu sii socon karo meesha tan aan arkaya inuu muhimyay waa in aynu garanno sidaynu u ilaalin lahayn ilmaheenna kan iyo mu'asasadii dhowri lahayd ama cala alaqal taciim siin lahayd ama waxbari lahayd ama wax u kordhin lahayd sidii loo abuuri lahaa qodobka afraad ee aan arkaya wuxuu yahay si jiritaankeennu uusii bato ama uu sii socon karo ama mustaqbal aan u samayn karno waa inaynu diyaar u noqonnaa waxanaynu xambaarsannahay ee afkaara ee diin ah wanaaggeeda inaynu bandhigi karno dad kale gaadhsiin karno inaynan innagu isku xidhnaanin uunoo joogin ee inaynu isku dayno waxaanaynu xambaarsannahay ee aynu sidno ee wanaagga aynu arkayno in dadku inala wadaagi karo inaynu dadka naar ka badbaadin karno inaynu markaa dacwa samayn karno dadka kalena mabaadi'da tan iyo waxaynu rumaysanna u bandhigi karno qaabka ugu wanaagsan ee loo bandhigi karaana wuxuu yahay inaynu xumaheenna yarayno yacnii inaynu badinno ku dhaqankeenna islaamka macnihiisu wuxuu noqonayaa inaynu sidii ugu fiicnayd islaamka u soo bandhignay wa ilaa dee kuwii lalahaa kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun inuu ku biirnaabaan ka baqaya waa inaynu noqonnaa dad saxaabadii hijirootay waxay isku dayeen wixii ahayeen inay dadka usoo bandhigaan ummad kasta maalan najaashi bay u hijiroodeen hijiraday hijroodeen inkastoo kuwaynu de inagu hijiroonnay ay ka gedisnayd laakiin waxaynu dareemaynaa in iyaga cidi ka luntay dad kastoo meel kala taga cid baa lunta iyaga cid baa ka luntay cidna way kasbadeen iyagaa cid baa ka luntoo qaar baa kiristan ka noqday cubaydallaahi ibnu jaxash wuu ka kiristaanooba wuu ka lumo laakiin iyana cid bay kasbadeenoo madaxweynihii bay islaamka soo geliyeen boqorkii najaashi ayaa ku islaamay gacantooda idan inaynan diyaar u noqonin un in innaga cidiinaga lunto uno inan odhan xejiyaydan uunoo bes inaad uun seerkalkan soo xejiso uno wixii kaa lumana kaa luma inta kale xejiyo qure inaad isku dayda de inaad adna xagga kale xaggan hadday qaar ka baxaan inaad adna xaggan qaar kaga dari karto ilaan islaamnimadu waxay ahayd in la helo bulsho muslimee eh, in soomaali uun la ilaaliya ma ahayn muhimkee inaad adna bal dhanka kale ka kabi karto marka aan soo koobo waxaan leeyahy dhibta ina haysataa way badanta dhibtaa ina haysatana dee innagaa soo doona noo nimi cid ku casuuntay oo aad maanta u cadhaysantayna waxba yay jirin nin waliba dhowr oo dollarna uu soo bixiyey dayrudana uu soo fulay halkana wuu ka soo dhacay sidii meeshan inta aynu joognaynu wax uga qabsan lahayn ciddii noqon karaysa ee markay noqoto kuwa ay arkaysa inay sii joogayaan ay u noqon kari lahaayeen kuwa sii noolaada markaan hadalka idiin soo koobo afartaa shay aan isku dayno aniga muqtaraxaadkaan arkaya waa afartaas kow inaynu midnimo raadin karno laba inaynu organization samayn karno systemku uu yahay kaynu kalsoonida ku qabno organization jiri kara oo inoo ilaalin kara wax oo systemku noqdo kaaynu kalsoonida ku qabno ee aanu dadkoo qura noqonin saddex muhimadeenna koowaad ee aynu qabanaynaa inay noqoto guryuhu inaanay burburin inaynu ku dadaallo guryaheenna faamilisku inaanay burburin waayo burburka faamiliyadu waa calaamad tilmaamaysa burburka ummadda ama mujtamaca saddex afar inaan abuuri karno oo kaa guriga uun ka mid iyo burburkiisa ilmaheennu meeshii uu waxakan ka heli lahaa si aanu u lumin tarbiyada wanaagsan meeshuu ka heli lahaa maraakistaasi waaweyn ee aan inay qur-aan ku akhrido qura u diyaar ahayne yacni innagu waxaynu diyaarunay inta badan malcaamadda in la geeyo malcaamadda waa khayr waana waxyaabaha ugu waa muhiimsan bay ka mid tahy laakiin u diyaara ilmaha kan baahiyihiisa calaalaqal inay wuxuun ka buuxin karto hadday cayaartay iyo hadday caqiidatay iyo hadday diintay iyo hadday cilmi kororsi iyo hadday lagsa yal tahay iyo hadday wax kale tahayba ilmaha kan mu'asasadii ilaalin lahayd inaynu unki karno afar inaynan munqaliqiin ama dad daboolan noqonin ee isku dayno dadka kalena inaynu soo jiidi karno kuwaas waa muqtaraxaad aan arkayo laakiin waxaan kaloo arkaya in caqabaad ka sokeeyaan muشhkilaad tiro badan leh caqabo tiro badan leh caqabadaha iyo muشhkilaadka ka sokeeya waxay u baahan yihiin dadkii xallili lahaa waxay u baahan yihiin dadaal badan waxay u baahan yihiin wakhti badan waxay u baahan yihiin maskax badan waxay u baahan yihiin adduun badan haddiise dadku uu intaa ku talagalo inuu ku bixiyo biidn illaahi tacaala ilaahayna uu waafajin doona waa la samayn karaa carqaladii markay idinka hor timaaddo ha ka dhigina inay carqaladaasi tay wixii ugu dembeeyey umamku negotiationka iyo xiwaarka iyo wadahadalka sanawaad bay wadaan ilaa iyo inta laga gaadhayo maanta e e c e a u da ama yurub midnimadeeda arkaysaan e e c du shan waddan bay ku bilaabantay shan waddan baa sameeyey sidii dood iyo wadahadal socdaa maalinba midi soo biiris sidii dood iyo wadahadal socdaa maalinba midi soo biiris laba-iyo tobankii waddanee la yaqaan